بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بقى بقل إيا سيديدي يا فرتن بقى بقل إيا سيديدي يا فرتن بقل إيا سيديدي يا فرتن بقى أه aynu eegi doonaa biidn illahi tacaala nambarkiisa toddobaad qaala mru قف نامك من ذكرى حبيب ومنزل بسغد وبين دخولي فحوملي قف استاغ نبكي أين أين من ذكرى حبيب حبيب حسوستي أين لؤين ومنزل قري حسوستي أين لؤين xabiibka iyo guriga oo bisiqdi liwaadoo xubartuu ku bacaado degan bayna dakhuuli dakhuul dhexdiisa degan fa xawmal haddana xawmal dhexdiisa kasii degan haddaba halkan waxaa ku jira amar baa ku jiro oo amarkaasi waxa weeye kifa weeyaan kifa macnihii rasmiga ahaa ee lagu yaqaanay in wax laysku waajibiyo ahaa wuu ka baxay macnaha waxaana iminka looga jeedaa aliltimaas laba qofoo simani waxa ay is iltimaas baa la yidhaha iltimaas baa la yidhaha iltimaas buu noqonayaa qifa istaaga nabki an oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa manzilin guri xasuustii aan la oyno bishiqdin liwaa bartuu dooxu ku bacaado yaa ku yaalay oo bayna dakhuuli dakhuul barhtankeyga kusii yaalay fa xawmala haddana xawmal barhtankeyga kusii yaalay waxaa jira imruulqays gabaygan markuu tirinayay siday ahdeliyiintu sheegaan dhibaato badani marka ay la soo wajahday oo noloshiisa uu u yaabay ayuu tiriyey waa s waxay soo wariyaan nimanka ahdeliyiinta la yidhaahdo ee kolkaa mar la dilayey oo wixii in dilba lagu sameeyo la isku dayey ayuu gabaygan tiriyey labadii ninee dilayey ayuu la hadlayo gabayga u tiriyu yihi qifa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin aabihi laba nin u dhiibo markaas inta gabaygii laga waayey ayuu yihi soo gowraca ninkaa ah. dhexda markay marayaan ayuu dee yidhi qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin markaasay yidhaahdeen jin iyo insi wax ninkaa la gabay ah aynu maqalay ma jiro e eh. hala soo celiyo sidii bay ku soo celiyeen markaa qolooyinka qaarkoodna taato aan ahayn ayay sheegaan iminka waxaynu uga soconnaa kelmadda qifaa waa amar laakiin laba qof la amrayo qifaa haddaad hadda qaafka u fadxiso ood maxay tidhaahdo qafa haddaad tidhaa amar maaha waa qadaadka qafa haddaad tidhaa qadaad bay noqoni qifa haddaad tidhaahdana waa istaaga oo waa ficlo amar laba qof ku dhacaya laba qof baa la amraya markaynu qifa leenahay qifa istaaga labadiinanow labadaa qof u amrayo ayaa kolkaa la ysku qabsaday waxa ay yihiin qole waxay dhahdeen laba qof oo jiraba maahe alifkan aynu labada moodaynaa nuunu tawkiid khafiifo uu ka yimid qifan buu ahaa asalku qifan waristaag buu ahaa isagaa isla hadlaya markaa qifan waristaag kolkaa nuunu tawkiid alkhafiifa marka waqfiga lagu samaynayo alif baa loo bedelaa qifantii baa loogu dhawaaqayaa qifaa markaa qifaa istaag waa istaaguuno qof qurun baa lala hadlayaayo qifaa war istaag laakiin nuunu tawkiidkii ayaa alif loo bedelay xaalatulwaqfigii markii xaalatulwaqfigii alif loo bedelay ayaa wasligii haddana sidii waqfiga loo qaatay oo imika markaad waslinayso qifan odhan maysida qifaa unbaad odhani qolana waa laba bay yidhaahdeen oo labadaasi waxa weeye dhaqanka carbeed waxa ku jiri jiray qofka inay laba ruux la socdaan had iyo jeer mar kaste qofka laba ruux baa la socon jiray ka xoolihiisa geela ah u ilaalinaya iyo ka xoolaha adhiga ah u ilaalinaya labadaa qof baa la socon jiray noloshii saxaaraha ee adkayd ee bahalka iyo yeyga lahayd ayaa ku kaliftay rag jamaca mooyaane rag kalaba inayna dhaqaaqin saasaa markaa nin kastoo hadlaya uu qifaa u odhan jiruu laba qof ula hadli jiray qifaa istaaga nabki an oyno min dikraa xabiibin xabiib aan xasuusanay aan la oyno wa manzilin iyo aynu xasuusanay aynu la oyno waxaa jira qaacido waxaa jirta adabka loo yaqaano la yidhaah alwuquuf cala alalaal ama albukaa cala alalaal albukaa cala alalaal waa qaacido caam ah oo adabka laga yaqaan weeyaan albukaa cala alalaal albukaa cala alalaal waxa weeye jabadkii ayuu ka dul ooyayaa oo kale weeye jabadka meesha reerku ka guuray ayuu qofkaasi ka dul ooyayaa bay odhan jireen kolka albukaa cala alalaal alalaal waa jabadka iyo reerku markuu guuro wax meesha lagaga tago ayaa alaal la yidhaha waa jamcu dalal wey dalal weeyi liman yata muuxishan dalalun yaluuxu kaanahu khilalun kolkaa albukaa cala alalaal waxyaabaha warwarka ku kiciya ayuu ahaa ogaan buu kolkaa u samaynayaaye qof uu xasuustay iyo guri uu xasuustayba ma jiraan waa ogaan bay ka tahay laakiin amarka kifaa ku jiraa muxuu noqonayaa macno ahaan iltimaas codsi unbuu noqonaya wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi waa isla imrulqays weeyaane alaa ayuha leylu awiilu alanjali bisubxin waman lisbaaxu minka biamhaliin alaa ayuha leylu habeenkan adawiilu ee dheerow alanjali faydan oo bisubxin subax ku faydan wamal isbaaxu ma aha waa beriisigu minka xaggaaga biamala midkaa fiican kollay subaxdaadu ma fiicno oo waan ogahe habeenow ilaahay waxaan kaaga baryayaa inuu waagaagu baryo alaa kelimada alaaya aadaatulistiftaax baa la yidhaahyo hadalkaa lagu furfurtaa alaa hooyaay ayuha alleylu habeenkan aawiilu dheerow alanjali faydan oo waagaagu habaryo bisubxin subax ku faydan wamal isbaaxu maaha subaxaysigu minka xaggaaga biamhala mid ka fiican kolley haddana waagaaga waagaagoo beriyaa kaa wanaagsanaan maaya buu doonayaa inuu yidhaah hadduu waagiisu beriyo habeenka wanaag ma soo kordhayo ninkan warwar badan baa hayay qofku markuu warwarayana habeenka saacadda ayaa ku noqoto maxay ayaa wiigoo kale ku noqonaysa kolkaa habeenkiibaa la dheeraaday baa la beryi waayey wuxuu jeclaystay ama uu tamaniyaya habeenkan waagiisu inuu beryo markaasuu injeli amarkaa isticmaalay injeli adigu haddii aad maalin maalmaha kamida dalxiis u baxdo beer yaroo aad u qurux badan aad isdhex taagto gabalkiioo sii dhacayana aad aragto maxaad tidhahdaa alla cadeeday ha dhicin soo ma tidhaahdid cadceeday he hadhicin dhicin kolkaa cadceedda maad amraysaa ha markaad leedahay mise waa tamani un waa tamani sow ma aha amarku mararka qaar wuxuu u yimaadaa tamani iyo jeclaysi shay la jeclaysanayo ayuu u yimaadaa alaa ayuha leylu awiilu alanjali bisubxin wamalisbaaxu minka bamhalin alaa ayuha leylu habeenkan aawiilu ee alanjali waagaagu ha beryo bisubxin subax ha ku wamal isbaaxu maaha waa beriisiguna minka xaggaaga biamhale mid ka fiican kolkaa waagaaga oo beryaano kaama fiicno kollay warwarkii wuu ihaysanayaabuu doonayaa inuu yidhaah sidii aan habeenka u warwarayey unbaan maalintana u warwari doonaa kolkaa weli warwarkii waa jiri doonaa waa tamani haddaba amarka in jeli ku jira tamani buu usoo aroorayo tamani baynu ku macnaynaynaa waana imruulqays ninka gabayga tirinaya wa qaala buxturi wuxuu ninkii faman shaaa falyabkaal waman shaaa falyajuud kafaanii nadaakum can jamiici lmadaalibi faman shaaa ninka doonaa falyabkal ha bakaylo waman shaaa ninka doonaana falyajud ha deeqo ninka doonaa bakayl ha noqdo buu yidhi gacantii go'daya ninka doonana deeqsi ha noqdo buu yidhi anigu ma danaynayo bu markaa amaa bakayl noqo amaa deeqsi noqo buu kafaani aniga waxa igu filaaday nadaakum deeqdiina igu filaatay can jamiici lmadaalibi codsi kaste deeqdiinibaa igaga filaatayoo maba raba buu yidhi deeqsi iyo nin bakayla baahan u sheega buu leeyahay markaa qofka baahan ayaa sida aad dareemi karayso ay deeqdu wax u kordhin karaysaa amaa deeqsinimo wax ku falaya takhyiir buu sameeyeyo wuu doorgelinayaa dadkii amarkani waa litakyiir markaa faman shaaa ninka doonaa falyabkal ha bakaylo waman shaaa ninka doonaana falyajud ha deeqo kafaanii waxaa igu filan nadaakum deeqdiinna ayaa igu filan can jamiici lmadaalibi madaalibta iyo codsi kaste deeqdiinna igaga filan wa qaala abu ayib wuxuu yihi abu ayib ninkii la odhan jirayna عش عزيزا أو متوعا ككريم بين طعن القنا وخافض البنود عش نولو عزيزا أذيقو عزي له والعزي كن نولو أو مت أما دمه وأنت كريم أذيقو شرف له أما عزي كن نولو أما كرم يشرف كن دمه بين طعن القنا ورمها اللي يسكدو حيو دحدو كن دمه وخفق البنود يعلنك بقلين يا هوستيس كن دمه wuxuu leeyahay war waxaad noolaataa adigoo casiiz ah oo cizi leh amaa waxaad dhimataa adigoo kariim ah oo sharaf leh welibana barta laysku dooxayo ee calanka iyo raayaddu ay ka biglaynayso bartaa ku dhimo buu leeyahay cish noolow casiizan adigoo casiiz ah oo cizi leh ow mut amaa dhimo wa anta kariimun adigoo kariimoo sharaf leh bayna dacni alqanaa warmaha laysku dooxayo dhexdooda ku dhimo wa khafqi lbunuud iyo raayadaha biglaynaya haddaba markaa uu yidhi cish casiizan ow mut noolow dhimo ayuu ina yidhi war amaa noolow dhimo ayuu ina yidhi waa litaswiya waa laguu simayaa labada arrin inay kuu siman yihiin baa lagu sheegaya amarkaasi waa taswiya uun wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi arunii bakiila طaala cumraan bbuklih wahaatuu kariima mata min karat اlbadli arunii itusa bakiila nin bakiila itusa arunii itusa bakiila nin bakiila oo daala cumran cumrigiisu uu dheeraaday bibuklihi bakaylnimadiisa aawadii nin bakayla oo bukligu cumriga u dheereeyey ituse buu yidhi wahaatuu keena kariiman nin sharaf oo maanta dhintay min karati lbedli wax bixin badan u dhintay nin sharaf leh oo wixii uu bixinayey dartii u dhintayna balituse buu yihi waxaynu doonaynaa arunii bakiila daala cumra bibuklihi wahaatuu kariima maata min karati lbedli hadaba waxaynu u jeednaa arunii bakiilan kelmaddaa aruni ihi waa amar weeyaan etuse buu yihi bakayl bukligu uu cumriga u dheereeyey waa amar haddaba aruni amarkaasi waajib maaha wax laisku waajibinaye waa litacjiiz waa cajsigelin maba jiro ayaa lagu leeyahay waa litacjiiso waa cajsigelin wa wahaatuu kariiman keena buu yidhi nin sharaf leh oo maata min kasrat lbadli deeqsinimo la dhintay kolkaa haatuudaasina waa litacjiisun lama keeni karayo wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء إذا لم تخش هداد كبقي ويدو عاقبة الليالي هبينada ciribtooda hadaad ka baqi weydo walam tastaxyi anad xishoon weydo fasnac waxaad samaysaa maa tashaa waxaa doonto idaa lam taksha markaad markaad ka baqi weydo caaqibata layaali habeenada cidhibtooda markaad ka baqi weydo walam tastaxyi anad xishoonna weydo fasnac waxaad samaysaa maa tashaa waxaa doonto samee haddaba halkan waxaynu uga jeednaa fasnac maa tashaa wax alla waxaa doonto samee baa lagu yidhi waxaa doonto samee waa maxay macneegu war waa litahdiid hanjabaad weeyaano adiga ayaa lagu hanjabayaa oo lagugu hanjabayaa maxay waxaa lagugu hanjabayaa cidhibta dambe eed arrinkaa ka goosan doontaa waxay noqonayso idaa lam taksha markaad ka baqi weydo caaqibata layaali habeenada cidhibtooda markaad ka baqi weydo walam tastaxi anad xishoonna weydo fasnac waxaad samaysaa maa tashaau waxaa doonto wa qaala tacaala alle ayaa yidhi wakuluu cuna oo washrabuu cabba xataa yatabayana lakum ilaayuu idiin kala caddaado alkhaydu alabyadu miiqa cadi min alkhayd اlswadi miiqa madow oo min alfajri subax ah ilaayo waagu uu beriyo cuna oo caba buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba kuluu washrabuu cuna oo caba amarku haddaynu nidhaa lilwujuub buu ahaanayay alamru yaqtadi lwujuub haddaynu nidhaa oo tidhaa ka waran cuntadii iyo cabidii waa waajib waxa intaa kuu dheeraanaysa welibana cuntada iyo cabiddu waa waajib haddaad tidhaa oo imika xilli ma leedahay cuntadaa iyo cabidaasi wakuluu cuna oo washrabuu caba markaad u baahan tihiin ilaahay raacin lahaa xilli bay yeelan lahayd hadii lagu odhan lahaa saddexda xilliye wax la cuno ama labada xilliye wax la cuno xilli bay yeelan lahayd ilaahay wuxuu ku yidhi wakuluu cuna oo washrabuu caba waktina looma samayn waktigii la cunayey iyo waktigii la cabayey eeg xaggan dambe arki doonaayo dee waa ramadaanta taa dambe laakiin wakuli washrabu sideeda uqiimee aayad maxay ahayd qaacidadu alxadfu yaqtadi lcumuum alxadfu yaqtadi lcumuum shayga haddii sabankiisa gaarka a ah la caddeeyana dee sabankaa gaarkaa ah buu noqoni haddaan la caddayninna sidaasad ku dayni haddaba wakuli washrabu haddaad tidhaa ka waran mar kasta habeenkii waan cunayaa un war seexo waan dambaabaya haddaan seexdo waayo ilaahay baa yidhi intuu waagu ka beryayo wax cun intuu waagu ka beryayo waa inaan cuno un qura haddaad ka waran cuntada ka dulkici kari weydo waajib u fahanto intuu waagu ka beryay inaad cunto ood cabto unka waran kolka almru yaqtadi wujuubtii ma aha oo dee inteenan dambe oo dhani amarnimadii way ka baxsan tahay waa maxay markaa haddaba wakuli washrabu waa lilibaaxa lilibaaxa waa laguu baneeyey wey habeenkii inaad cunto ood cabto waa laguu baneeyey haddaba waad iska cuni ood iska la soco maqribkaad niyoon kartaa berri inaad soomayso haddaad niyooto inaad berri soomayso mar alla markaa aad niyootay cuntadu may kaa xidhmi mise adoo niyooday inaad berri soomaysaad haddana sii wadaysa oo niyadu ma jabto adoo niyooday inaad berri soomayso oo niyadiis la yimid ayaad maxay samayn ayaad cuntadii iska sii cabi markaad cunto cuntaba mid niyo gaaraad haddana la iman cuntadaa kadib may niyadu waa marun marun baad niyoonaysaa sida maalikiyadun baynaan odhan habeenka koowaad ramadaanto dhan hala wada niyoodee laakiin waxa weeyaan waa habeen kasta in loo niyoodaa fiican sidaa xataa riwaayaatku ay tilmaamayaan man lam yubayit siyaama falaa niyat eh, eh, man lam yubayit leyl man lam yubayit siyaama falaa siyaama lah kolka ah, tabyiid tabyiid waad dareemi karaysaa baan umalay wakuluu washrabuu waxaynu culima doonaynaa haddaba ibaaxada amarkani waa maxay wakuluu washrabuu cuna oo caba ibaaxadu eeg waxaa la yidhaahdaa shay ilaahay kaa xarimay bal hadda u fiirsa qaacidada shay ilaahay kaa xarimay haddii oo lagaa xarimay oo si muaqada lagaaga xarimay hadduu amar daba dhaco amarkaa ka dambeeya wujuub looma qaato maxaa loo qaataa ibaaxaa loo qaataa shay kastuu ilaahay kaa xarimay oo si muaqad a ah lagaaga xarimay amarka ka dambeeya maxaad u qaadanaysaa ibaaxaad u qaadanaysaa ilaahay baa qur-aanka ku yidhi waidaa xalaltum markii xujaajta lala hadlayey waidaa xalaltum fasdaaduu mar alle markaad xalaalowdiin uwaadhsada fasdaaduu sow amar ma aha dee saddex milyan baa xajka iskugu tagee hadday yidhahdin saddexdii milyan markaanu xalaalowno uwaadhsadaana la yidhi waa inaanu uwaadhsanaa ka waran ay wada dareeraan halkay ka soo uwaadhsan ilan waa amar fasdaaduuye eeg waxaa laynaga manciyey uwaadhsigiibaa intaad xajka ku jirtay lagaa reebay kow si muaqada sow lagaagama xarimin uwaadhsigii amarkanaa daba dhacay markaa waidaa xalaltum fastaaduu mar alle markaad xalaalowdiin uwaadhsada kolkaa maxaad u qaadanaysaa amarka ah maxaynu nidhaahnaa waa lilibaaxa wey way kuu banaan tahay wey mubaax bay kuu tahay weeyi inaad uwaadhsataa ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi faidaa qudiyat الsalaatu fantashiruu fi اlardi salaada markaa tukato jumcada maada masaajidka sii fadhihi karayn mademiba inaad sii fadhidaa ood qur iska sii akrisataa ama aad gurigaaga iska yaro seexataa haddaad tidhaa ka waran hargeysoo dhani haday soo wada baxda ka warrama ay tidhaa ah, ilaahay baa qur-aanka inagu yidhi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi dhulka ku faafa oo dhulka gala oo soo shaqaysta eeg fantashiruu fi lardi macnaheegu waa amar eh laakiin amarkani bacda alxadri buu dhacay mancibuu daba dhacay oo laynooma ogolayn ganacsiga kol haddii uu niduhu dhaco soo saa ganacsiga laynooma ogolayn idaa nuudiya lisalaaة min ywmi اljumca fashcaw ilaa dikr اllah wadaru lbayca baa ina haysataa wadaru lbayca in haddii loo adimo loo degdego xagga masaajidka iibkana laga tago ayaa layna amray wadaru lbayca kolkaa xadrigaa beeca ku yimid ma garanaysaa xadrigaa beeca ku yimid ee culimadu ay isku haystaan beeca xadri baa ku yimid oo manci baa ku yimid culimadiina way isku haystaan oo haystaanoo soo furan haddii salaadii jumco loo adimood xabad qalina iibiso eeg horta ilaahay dembi baad ka gashay oo taasi waa hubaal soocankaa maaha laakiin dembi aad geshide talow hanti umadeednama kugu maqan tahay haabay qolo qabaan hanti umadeedna way kugu maqantao waad haysataa bay yidhahdeen eeg dembigii ilaahay aad ka gashay iyo hantidaa ummadda ee sida aan sharciga ahayn ad ku haysato qalinku saw kun shilin maahayn kun shilin baad qaadatay saw maaha kunkaa shilineed qaadatay waa hanti ummadeedoo kugu maqan oo xaaraana kii qalinka kaa qaatayna qalinkii uu kaa qaatay waa hanti ummadeedoo isna ku maqan waa laba wax kala dhacay un adna qalin adna kun shilin unbaad dhacday isna qalinuunbu dha dee iibkii ma guntamaya mise ma guntamayo bay yidhaahdeen iibkii ma guntamaya mise ma guntamayo xaalatulbayc waa maya ma guntamayo kolkaa eeg dembigii aad ku dhacday waxa kuu dheer hanti xaaraanood haysato haddii iibkii ma guntamay la waa baail waa hanti xaaraanaad haysataa macnihii ugu weeyaan okay waxaad u fiirsataa markaabal hadda aada u eg mar oo xadri ilaahay qur'aanka uu ku sameeyo amarka dabadhaca wuxuu noqonayaa maxay lilibaaxa wakuluu cuna oo washrabuu caba xataa yatabayana lakum ilaayuu idiin kala caddaado alkhayd alabyadu miiqa cadi min alkhayd alswadi miiqa madow oo min alfajri habeenku xagganu kasoo maalintu xagganay ka soo caddaataa kolka waxaad arkaysaa iyo madowgii halkay ku kala noqonayeen baad xataa arkaysaa ilaayo taasi idiin baxdoo subaxda iska cuno iska caba waa lin ibaaxa markaa albax idaa markaad ka fikirto amhilata daa'ifati اluulaa gruubka koobaad tusaalayaashiisa ra'ayta waxaad arkaysaa kullan minhaa kullan kaafka waa inaad godata haddaad kaafka kor dhowda wuxuu kaa noqonaya ma garan kallan haddaad tidhaa ka waran waa culayska wahuwa kallun calaa mawlaah kolkaa kullan minhaa gebi ahaan waxaad arki doontaa yashtamil isagoo sita calaa siiqatin siiqo yudlabu bihaa lagu codsanayo calaa wajhi takliif si takliif iyo walilzaam waajibnimo ay ku jirto xusuul shay shay inuu xasilo lam yakun xaasilan an jirin waqta dalabi dalabkii amarku shay an jirin oo jirsii lagu leeyahay wey waa asalka amarka hadda culima la soco maxaynu nidhi shay an jirin oo eeg waxaa lagu yihi xusuula shayin lam yakun xaasilan waqta dalab lam yakun he xaasilan waqta dalab ragga qaar baa sheekha isku dayay inay intaa yar ka hadlaanoo dee kitaabkeennan ma aha xawaashi kasii saarayn ma jirte waa kelmadaasoo kalea laga yar joogsadaa luqadda lam yakun xaasilan wakta dalab waxaa lagu amrayaa waa wax xilligan lagu amrayo aan jirin ka warran baa la yidhi markii la amrayey lalahaa yaa ayuha nabiyu ittaqi llaha ittaqi llaaha ilaahay maxaa la amray taqwo sow maaha kolkaa taqwadu ma jirin ma odhan karnaa markii la amrayey ya ilan amarku waxa weeyaan eh, xusuula shayin lam yakun xaasilan waqta alab ya shay aan jirin markii lagaa dalbayey oon markaa la haynin baa ahay lagu leeyahay sow maaha ayuha nabiyu itaqi llaha walaa tudici ilkaafiriin adigu markaad leedahay salaada ku jirto ihdina siraada almustaqiim ihdina maxaad ilaah ka dalbaysaa subxaanahu wa tacaala hidaaya sow maaha ilaahuna hanuuni ihdina siraada almustaqiim kolkaa hidaayadii ma haysatide imikaad ilaahay ka baryaysaa miyaa ma waad haysataa kolka waxaa la yidhaahdaa amarka asalkiisu waa sidan sheekhu sheegay waa lam yakun xaasilan waqta alab weeyi laakiin qaar baa jira macnaha rasmiga ah baxa oo kuwan dambe uga baxo oo macnahoogu adawaamu yahay alistidaama ilaahuna daa'imi kolka yaa ayuha nabiyu taqi llaha markaad leedahay taqwadu way jirtayo waa daa'im ihdina siraat almustaqiim markaad leedahay hidaayadu way jirtaaye waana daa'imi wey waa dawaamka shayga ayaad ilaahay ka baryaysaa uma idaa uma idaa amcanta kitaabkaygu halkaa u khalday iska ilaaliya wuxuu qorayaa idaa ancamta an waa hamso iyo nun iyo ayn iyo mim buu qoraya waxaa loo baahnaa in la qoro hamso iyo mim egeg nuunkan in labada xaraf ka dambeeyaba laga soo horreysiiyo amcanta baa la doonayay ma annaga nala midtiin miya ancamta buu qorayaa ciduu saxay ma jira halkaa ancamta halkaa nuunka uu inoo soo hormariyey waxaa la doonaya nuunka in xarafka saddexaadee dambe laga dhigo miim in laga dhigaa la doonaya ciduu miimka usoo am ciduu yidhi ma jirtaa amcana amcana xuruuftun baa laysdaba mariyey kelmadda dhibaato kale kuma jirto kolka waxa weeyaanun ancamo maahe waa amcana amcana ayay kelmaddu ahayd iska calaamadsaa uma idaa amcanta markaad ku celiso adnadara daymada ra'ayta waxaad arkaysaa daalib alcilmi daalib alficli ka ficilka dalbaya fiihaa dhexdeeda qeybta horoo dhan acdamo inuu ka wen yaho wa aclaa uu ka sareeyo miman duliba alficlu minhu ka ficilka laga dalbayo waajibka waxa waajibka noqonaya ka wax dalbaya ayaa ka sarreeya ka laga dalbayo amarku markuu alamru yaqtadi lwujuub aad odhanayso ka wax dalbaya ayaa ka sarreeya maxay ka laga dalbayo whada huwa almru alxaqiiqi waa amarka xaqiiqiga ah waidaa ta'amalta siiqatahu siiqadiisa markaad eegtana ama aad ka fikirtana ra'aytahaa waad arki laa takhruj iyadoon ka baxaynin can arbacin afar arrimood ka bixi mayso hiya ficlu lmri waa ficlu lmr kamaa fi lmithaali اlawal sida namberka koobaad oo kale wlmudaaric waa mudaaric almaqruunna la xidhiidhiyey bilaami اlamr kamaa fi lmithaali haani sida namberka labaad oo kale wasmu ficli mr waa ismu ficli amarka ama fi mihaal haali oo kale wlmasder waa masder annaaib wakiilka ah can ficli amarka ama fi mihaal raabic oo kale undur idan war haddaba waxaad eegtaa ila daa'ifa ahaaniya guruubka labaad tajid waxaad heli doontaa ana alamra amarku fii jamiicihaa gebi ahaan lam yustacmal inaan loo isticmaalin fii macnaahu alxaqiiqi macnihiisa xaqiiqada ah وهو dalabu الفعل waa ficilka in la dalbo min alaclaa ka sarreeyo laga dalbo liladnaa ka hooseeyana loo dalbo calaa wejhi liijaab si waajibnimo ay ka muuqato walilzaam iyo laasimnimo wainamaa yadullu wuxuu kutusayaa calaa macaanin ukhraa macaani kale yudrikuhaa waxaa garanaya asaamicu ka saamica abaa garanaya min asiyaaqi siyaaqa ayuu ka garanaya wa qaraa'in iyo qariinada xaaladda ayaa laga garanaya abu ayib ninka la yidhaha fi miaal اkhaamis numberka shanaad markaan eegayno faabu ayib fi miaal اkhaamis abu ayib ninki la odhan jiray fi miaal اkhaamis laa yuriidu ma doonayo takliifan takliif ma doonayo markuu lahaa kada falyasri man dalaba acaadi takliif ma doonayo walaa yaqsidu uma jeedo ilaa ilzaamin wuxuu qof ku laaziminayo wainamaa yansaxu u naseexaynayaa liman yunaafisuuna dadka tartanka kula jira sayfadawla ayuu u naseexaynayaa wa yurshiduhum uu hagayaa ila ariiqi lmuhlaa wadada toosan buuna ku hagayaa fii dalabi lmajdi ee sharafta laga raadinayo wa kasbi rifca saraynta laga kasbanayo falmru hunaa amarka halkaasi waa lilnusxi walirshaad naseexo iyo talo laa liliijaab walilzaam ma aha waajibin iyo laazimin wa siiqat lmri fi lmithaali saadis namberka lixaad amarka ku jira laa yuraadu biha loogama jeedo macnaha asli liana almutanabi mutanabi yukhaaibu wuxuu la hadlayaa maliikahu boqorkiisiibuu la hadlayaa walmaliik boqorkana laa ya'muruhu axadun qof ma amro oo min shacbihi shacabkiisa ah wainamaa yuraadu biha ducaa duco iyo allabari baa looga jeedaa wakadalika kullu siiqatin siiqo kaste ayaa saas oo kale ah lilmri amarku uu leeyahay yukhaadibu biha aladnaa ka hooseeya uu kula hadlayo man huwa aclaa minhu mid isaga ka sarrayn badan mansilatan daraje ahaan iyo wa sha'nan shani ahaan waidaa tadaberta markaad ka fikirto almithaal asaabic numberka toddobaad wajadta waxaad helaysaa imra alqays ninkii la odhan jiray oo yatakhayal sawiranaya saaxibayni laba saaxiib yastawqifuhumaa uu ka dalbayo istaag wayastabkiihimaa uu oohin ka dalbayo jaryan isagoo ku socda calaa caadati shucaraa gabayaaga caadadoodii id yatakhayal axaduhum halkaa id yatakhayal baa la doonayay xebuu kayagu ka dhigaya yataxayal buu leeyay xeeladaysibuu kayagu ka dhigaya ha la rabay markaa id yatakhayal baa la rabay ha walaa ha buu qorayaa soo maha weyna saay halkaa haye ha waa ka dhigatiin id yatakhayal waa in la yidhaah waayo taxayal xeeladaysi iminka halkan lama odhan karo id yatakhayal axaduhum midkood wuxuu sawiranaya ana lahu rafiiqayni laba saaxiib inuu leeyahay yastaxibaanihi ay la socdaan fii quduwihi wa rawaaxihi kalihihiisi iyo caraabihiisaba fa yuwajihu ilayhima wuxuu u jeedinayaa alkhiaaba hadalka wa yufdii ilayhima wuxuu gaadhsiinayaa bisirihi sirtiisiyo wa maknuuni sadrihi laabtiisa waxa ku aasan wasiiqat mri amarka siiqadiisu idaa sadarad markay kasoo fusho min rafiiqin saaxiib lirafiiqihi ay usoo fusho ow min nidin qariin linidihi qariinkiisana ay usoo fusho lam yurad bihaa loogama jeedo aliijaab walilzaam laba siman markay isla hadlayaan waxaa loogama jeedo iijaab laba siman wainamaa yuraadu biha waxaa looga jeedaa maxdu liltimaas baa looga jeedaa dalab qura uun wamruulqays ninka la yidhaha aydan fi lmithaal athaamin nambarka sideedaad lam yamur ileyla habeenka ma amrayo walam yukalifu shayan waxba kuma kalifayo liana aleyla habeenku laa yasmacu waxba ma maqlo walaa yutiicu waxna ma adeeco wainamaa arsala siiqata alamri siiqadii amarka wuxuu uu diray wa araada biha wuxuuna uga jeedaa atamani alanjalidii wey waidaa tadabarta markaad ka fikirto alamilata albaaqiya tusaalayaasha soo hadhay wa tacarafta aad garato siyaaqaha qaabka loo wado wa axadta aad ku hareerayso wa axadta aad koobto wa axadta aad koobto bimaa yaknufuha ana siiqa alamri siiqooyinka amarka ee fiha ku dhex jiraa lam taati inayna u iman lidalaala in laystusiiyo cala almacna alasli macnihii asalka ahaa wainamaa jaaad waxay u timid litufiida takhyiir doorgelin si ay u faa'iidayso wa taswiya sini si ay u sheegto wa tacjiiz cajzigelin si ay u tilmaanto wa tahdiid hanjabaad si ay u sheegto walibaaxa iyo ibaaxa calaa tartiib tusaalayaashu waxay u kala horeeyaan tusaalayaashii kitaabku calaa tartiib qaacidadani siday ukala horeysay u kala horeeyaan kolkaa tartiibku waxa weeye amilada iyo qaacidada weeyaan kolkaa amilada iyo qaacidada waa inaad kala horeysiisaa alqawaacid almru amarku waa dalabu lficli ficil la dalbo calaa wajhi isticlaa si ay sarayni ku jirtana loo dalbo lilamri amarku wuxuu leeyahay arbacu siyaqin afar siiqadood buu amarku leeyahay waa ficlu lmar waa kow wlmudaaric almaqruun bilaami lmr waa laba wasmu ficli lmri waa saddex wlmasder annaaib can ficli lmri waa masderka wakiilka ka ah ficlulamrka waa afar afartaa qodob ayuu leeyahay qad takhruju waxa bixi karta siyaqu lmri siiqooyinka ka baxaysa alsliyi ee asalka ahaa ilaa macaanin macaani bay u baxaysaa ukhraa kale tustafaad oo laga faa'iidayo min siyaaqi alkalaam kalaamku habku u socdo kalirshaad oo kale waducaa oo kale waliltimaas oo kale watamani oo kale watakhyiir oo kale wataswiya oo kale watacjiiz oo kale watahdiid oo kale walibaaxa namuudaj libayaan siyaqi lmri siiqooyinka amarka aynu ku caddaynayna wa tacyiin ilmuraadi min kulli siiqatin fii ma yaati aag siiqadii amarkee afarta ahaydna waad caddayni waxa looga kala jeedana waad eegi doontaa qaala tacaala khitaaban liyaxya calayhi salaam isagoo nebiyullaahi yaxya lala hadlayo ayuu ilaahay yidhi khudi ilkitaaba biquwa yaa yaxya khudi ilkitaaba biquwa khud waxaad qaadataa alkitaab biquwa ku qaado welibana ka warrama haddaba amarka khudilkitaaba ah maa macnaa hada lamr amarkaasi siiqadiisu horta waa maxay afartii waa midkii waa siiqat lmr waa sax macnaha looga jeedaana waa maxay macnaha looga jeedaa muxuu noqonaya ya macnaha looga jeeda waa aliijaab atakliif walilzaam wey atakliif walilzaam wa qaala urajani wuxuu hi nin urajani la jiray shaawir siwaaka idaa naabatka naa'ibatun yowma wain kunta min ahli lmashhuuraati شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات شاور la tasho siwaaka qayrkaa la tasho idaa naabadka markay ku soo weerarto naa'ibatun musiibo war musiiba markay kugu dhacdo cidaan adiga ahayn la tasho yowman maalin un hadday musiiba kugu dhacdo qayrkaa la tasho wa in kunta abad ahaatid markii hore min ahli lmashhuuraat dadka lala tashado adigu aada ninkii talada bixin jirayba ahaatide waxaa muhiima ah inaad dadka la tashato waa halkan ay culimadu ka yidhaahdeen dadka saddex bay u qaybiyaan waa nin kaamila iyo nin sifir ah iyo nin naaqisa bay yidhaahdeen kolkaa kaamilku waa ka ilaahay caqligana siiyey dadkana la tashada sifirku waa ka marka horeba caqliga aan lahayn dadkana aan la tashan naaqiskuna waa laba dhinac buu ka iman karaa bay yidhaahdeen laba dhinac buu naaqisku ka iman karaa waa nin caqli leh oon dadka la tashan waa naaqis waa haaf amaa nin aan caqli lahayn oo dadka la tashada oo caqliga dadka isticmaala isagoo caqli male laakiin dadku la tashanaya labadaasiba waa naaqis shaawir la tasho siwaaka kayrkaa la tasho idaa naabadka marka ay kugu dhacdo naa'ibatun musiiba markay kugu dhacdo yowman maalinun wain kunta abad ahaatid min ahli lmashhuuraat dadkii lala tashan jirayba ad ahaatide haddaba waxaa lagu leeyahay kelmadda shaawir ihi afartii siiqo waa midkee waa afartii siiqo waa midkee afartii siiqe amarku lahaa waa siiqatulamar weeyi waa amar marka koobaad macnaha looga jeedaana waa annusxu walirshaad wey anus waa talo taluu bixinaya wa qaala abulcataahiya wuxuu ihi abulcataahiya allah u naxariistee wkfid janaaxaka in munixta imaaratan wargab binafsika can rada ladaati wakfid waxaad hoos u dhigtaa janaaxaka garabkaaga hoos u dhig in munixta haddii lagu siiyo imaaratan mas-uuliyad war haddaad mas-uuliyad hayso naxariista muuji oo ummadda u waqfid hoosu dhig janaaxaka garabkaaga in murixta haddii lagu siiyo imaaratan mas-uuliyad warqab binafsika naftaada waxaad u nacdaa can rada ladaati macmacaanka inay ku halaagsanto naftaada u nac oo ka ilaali buu ku leeyahay inay macmacaanka ku halaagsanto haddaba waqfid janaaxaka in murixta imaaratan waqfid iyo warqab labadaasi waa laba amare siiqadaasi maxay noqoni waa siiqat lmr weeyi labaduba macno ahaanna maxaa loo jeedaa annusxu walirshaad baa loo jeedaa qaala abulcalaa wuxuu yidhi abulcalaa almacari waa rahiin lmaxbasayn ninkii dufan la-aanta u dhintay weeyaan fayaa mowtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddi ina dahraki haaziluun fayaa yaa mawtu mawdow buu yidhi zur isoo buuqo geeriyey isoo buuqo buu yidhi ina alxayaata noloshii damiimatun way igu foolxumaatee noloshii way igu foolxumaatee geeriyey ii kaalay buu yidhi wayaa nafsu nafay buu yidhi jiddi adigu dadaal oo dhabta iyo dhabta qaado ina dahraki sanadkaagani haasilun u ciyaarayaaye sanadkii ciyaar iyo dheeldheelba uu ka bixila yahaye nafay adigu dhabta qaado haddaba waxaan doonaynaa fa yaa mawtu zur mawdowi soo buuqo geerida ayuu ninkani xayaysiinayaayo waxaa la yidhi kafaa bilmari maxay la odhan jiray kafaa bilmowti waa sax kafaa bilmowti waacidan waxay inta badan yidhaahdeen kafaa bilmari shiddatan atamani bilmowt qofka waxaa dhibaato ugu filan inuu geeri tamaniyo geeri haddaad tamanido ma sahlana dee diintuna ma ogolaba in geeri la tamaniyo ilaa inaad tidhaahdo allaahuma axyinii ya maa kaanat alxayaatu khayran li taasi diintu ogoshahay oo bukhaari ba waxaa loo arkaa geeridiisii inay dee taasi ka qayb ahayd ilan suxuur buu ilaahay beriyey samarqande markuu kusoo socdee dadkii reer samarqandina way fitnoobeen baa lagu yidhi suxuurtii markuu ilaahay beriyey ayuu ilaahay ka aqbalay waa sababuhu u dhintay baa loo tiriyaa ay culimadu u tiriyaan inta u badan fayaa mowtu mowdow zur isoo buuqo ina alxayaata noloshu damiimatun way igu foolxumaataye wayaa nafsu nafay jiddi dhabta qaado oo adayg qarmar ina dahraki sanadkaagu haasinun waa ciyaarayaaye haddaba zur iyo jiddi labadaasi waa laba amar siiqadoodu maxay noqonayaan waa amrun bisiiqati ama siiqat lmr wey siiqat lmr maxay noqonayaan zur iyo jiddi waa siiqat lmr labadaasiba siiqat lamr baa loo yaqaanaa macnaha ay kutusayaanna waa atamani mawdka miyaad amri kartaa mise waad iska jeclaysanaysaa un waad jeclaysanaysaa un wa qaala aakhar nin ayaa yidhi arinii jawaadan arinii jawaadan maata huzlaan lacallanii ara maa tarayna o bakiilan mukhalladan gabadh buu la hadlayaayo wuxuu yidhi arinii inanay itus jawaada nin deeqsiyo maanta dhintay huslan gaajo iyo weydnimo nin deeqsiyoo gaajo u dhintay bal hadda itus buu yidhi lacallanii waxaan rajaynayaa ara inaan arko maa tarayna waxaad arkayse anna waan kula arki doonaa waxaa haddaae ow bakhiilan amaa bakayl itus mukhalladan la waariyey oo bakhaylnimo loo waariyey arini itus jawaadan deeqsi maanta dhintay huslan dhuubni iyo weydnimo lacallanii waxaan rajaynayaa araa inaan arko maa tarayna waxaad arkayso ow bakiilan amaa bakayl itus mukhalladan la waarinayo aaway haddaba halkaa markaan doonayno siiqooyinkii amarku mee arini iyo kelmadda arini weeyaan amarku arini itus waana siiqat lmri weeyi ama amrun bisiiqatihi weeyi haddaba markaynu nidhaahno waa amrun bisiiqati ama waa ficlulamrba markaynu nidhaa macnuhu kutusayaana waa atacjiis waa cajsigelin cajsigelin weeyaanoo macnaha loo jeeda waa atacjiis khaalid binu safwaan wuxuu yidhi yansax ibna isagoo inankiisa la talinaya da waxaad iskaga tagtaa buu yidhi inankaygiiyow min acmaali siri acmaasha aada hoosta u qabato iyo marka ayna dadku ku arkayn aad qabato maa laa yasluxu laka waxa aan kugu habboonayn fi lcalaaniya dadka hortooda inaad ku samayso wax kasta oo dadka hortooda aad ka xishoonayso ama aad ka baqayso si inaad u samayso iska ilaali waayo waxay noqonaysaa markaa waxa aad dadka hortooda kala xishoonaysaa ma fiicna shayga haddii aad dadka hortoodaba kala xishooto caadi maaha da iskaga teg buu yihi min acmaali siri acmaasha hoose ee sirta ah maa laa yasluxu laka waxaan kugu habboonayn fi lcalaaniya dadka hortooda inaad samayso kelimatu daac maxay noqonaysaa waa ficlulamar siiqa ahaan markaan raadinayno macnaha loo jeedaana waa annusxu walirshaad bashaar binu burdi wuxuu yihi facish waaxida nawsiil akhaaka fainahu muqaarifu danbin maratan wa mujaanibu wuxuu yihi bashaar bashaar binu burdi facish waaxidan keligaa noolow ow sil akhaaka ama walaalkaa xidhiidhi fa inahu walaalkaa muqaarifu dembin dembi buu samayni maratan mar wa mujaanibuhu marna uu ka fogaanaya de horta aadama daahirihi ma jiro wada dhammaystiran dee ambiyadaa ilaahay ilaaliyey mooyaane aadamuhu waa kullukum khaaaa'uun wa khayru lkhaaa'iina tawaabuun dhammaantiin waad gaftiin dhammaantiin waad gaftiin kuwa gafana waxa ugu wanaagsan kuwa tawbo keena ee intay isxasuustaan inay ilaahay ku khaldameen ogaada ee tawbo keena ayaa ugu wanaagsan kolkaa walaalkaa ku qaado dhacdhaca uu leeyahay iskuna day inaad saxdo saasuu doonayaa inuu yidhaah laakiin haddaad tidha nin wada toosan un baan rabaa heli maysid kelidaabaad noolaani markaa facish noolo waaxidan keliga adigoo ah oo bilaa saaxiiba ow sil ama xidhiidhi akhaaka walaalkaa fa inahu walaalkaa muqaarifu dembin dembi buu samayni maratan mar wa mujaanibuhu marna wuu ka fogaaniye walaalkaa marna dembi buu samayn marna dembiga ayuu ka fogaaniye sidaa samee buu ku yidhi facish waaxidan aw sil akhaaka fainahu muqaarifu dembin haddaba culm waxaynu ujeednaa awe amarkii waa cish iyo sil weeyaan waa ficlulamar siiqadu macnaha loo jeedaana macnaha loo jeedaana waa maxay waa takhyiir aduu ku khiyaar gelinaya labadan kala dooro bashaar binu burdi dowladdii umawiyiinta ayuu ahaa waktigeega sagaashan markay taariikhdu sagaashameeyihii ahayd baa horta ninkan dil lagu xukumay maxkamadda islaamkaa dishay kiis baa lagu eedeeyey dil ah bashaar binu burdi waa la dilay markii la dilay ayaa gurigiisii la helay la baadhay waxaa la ogaaday isagiiyo ilaahay uuni arrin ay isla og yihiin oo kiiskii lagu soo eedeeyey inuu beri ka yahay caddaynaya inuu kiiskaa lagu eedeeyey beri ka yahay caddayn ninkiina waa la dilay kolley aad baa looga warwaray ninkaa dilkii lagu fuliyey waxaana la ogaaday nin lagu khaldamay inuu yahay baa la ogaaday sababtuna waxay ahayd ninkani dee markiisi hore carab ma ahayne dawladdii wuxuu ka soo jeeday eraaniyiinta ayuu ka soo jeeday isagoo yar baa la qabsaday bilaa indhu ahaayo indho cascas baa halkan ka soo jeedo xinjiirtoo kale ah islaan gablana qaadatoo korsatay markii dambe af carabiguu bartoo gabayaabuu noqday waxa dhacay maadaamoo dawladdii hore ee xadaaradda lahaydna uu ka soo jeeday nazca ayaa looga baqay diinta islaamka inuu ninkani toos uga hor imanayo wax sandaqa lo odhan jiray baa lagu eedeeyey sandaqa sandaqada waxay leeyahay isaga ilaahwna isla ogyihiin oo inuu gaal yahay ah ayaa lagu eedeeyey kiiskii markii lagu eedeeyey ee la dilay ayaa gurigiisa laga helay waraaqo gacantiisa oo isaga ah ama isaga uu tiriyey uu kaga hadlaya isaga iyo ilaahay waxaa udhexeeya aad baa looga warwaray markaa bashaar binu burdi baa la odhan jiray caadadiisu waxay ahayd markuu gabayga bilaabayo sacabka ayuu tumi jiray sacabka ayuu tumi jiray hadii la arko ninkaasoo sacabka tuma waxaa la fahmi jiray inuu wuxuu soo wataa gabay yahay hadana abuur buu afka ka keeni jiray aburkaas marna aggaa u tufi jiray marna aggaa u tufi jiray waxoogaa kadib markuu abuurkaasi ka yimaad gabay bilaabi jiray saasuu gabayga ninkani kuwadan ku wadan jiray ardaygiisii ayaa hal bayd beri tartan ay galeen kaga qaaday ardaygiisii oo salmalkhasir lo odhan jiray salmalkhasir ma garanaysid salmalkhasir baa hal gabay kaga qaaday salmalkhasir waxaa loogu bixiyey waa oo isaga ayaa macallin u ahaa gabay wuxuu lahaa kitaab qur'aana kitaab qur'aanhina qaali qaali qaali qaalidi iminka qur ilaahay noo fudaydiyey hamoodina qaali baa ninka qur-aan helaa allah dee rag dusha ka haystaan qur ka qur haystaa waa ka xifdisan qoraalkaa lagu helaa iska ayaa adkayd kitaab qur'aana ayuu salmalkhaasir lahaa isagoo kitaab qur'aana leh ayuu gabay helay diiwaan gabaya markaasuu war gabayga iga siiya buu yihi qur-aanka gabaygiibuu dhaafsaday maalintii uu qur'aanka gabayga dhaafsaday ayaa loo bixiyey magaca asalmalkhaasir ah selma haddaad tidhaa cidima garanayo ilaayood raacisa magaca khaasira salmalkhaasir baa la yidhi ardigiisa facish waaxidan kelidaa noolow ow sil akhaaka ama walaalkaa xidhiidhi fainahu muqaarifu dembin dembi buu samaynay maratan maran wa mujaanibuhu marna wuu ka fogaanayey wa qaala tacaala alla yidhi qul waxaad tidhaahdaa tamatacuu raaxaysta dheh qul waxaad tidhahdaa tamatacuu raaxaysta fa ina masiirakum idinka hoygiinnu fa ina masiirakum idinka hoygiinnu ila naar naar ayuu noqonayaaye waxaad tidhaahdaa raaxaysta hoygiinnu waa naare qul ereyga qul maxay ku timid markaa ficlulamr wey siiqa ahaan macno ahaanna waa alilzaam watakliif waa asalkii waajibka sheegayay weeye tamatacuu waa amar labaad tamatacuu raaxaysta waa amar labaad siiqaday ku timid waa ficlulamar laakiin macnaha ay sheegaysaa waa hanjabaad qul tamatacuu waxaad tidhaha iska raaxaysta iska raaxaysta macnaheegu waa xor baa waxaad odhanayso iyo waxaad samaynayso iyo waxa kastehe xor u tahay waa maay markaa waa atahdiid wax kasta samee faina masiirakum ila naar wa qaala abu ayib abu ayib wuxuu yihi yukhaaibu isagoo la hadlaya sayf dawle isagoo la hadlaya akhaljudi acdibna samaan kamaalikun walaa tucdiyana nnaasa maana qaailuun akhaljuud deeqsiga walaalkiiyo buu yidhi acti naasa dadka waxaad siisaa maa anta maalig waxaad adigu leedahay warniyow dadka si waxaad leedahay hantiya hantida dadka uqaybi buu yidhi walaa tuctiyana naasa waxaan kaaga digayaa inaad dadka siiso maa ana qaa'ilun gabaygayga maa ana qaa'ilun waxaan anugu ku qawlayo war dadka ha isku siin ninkaan anugu ku qawlayo gabaygayga ka anaa iskale aduu kaad leedahay dadka sii buu yidhi oo hantiya kolkaa hamoodin inuu dhaliilaye waa ujeedo kale wuu ammaanaya ammaantii uu meel fog fog uga soo hadalkaa macnihiisu waxa weeye sayfu dawlo ha ii baahinin anigu inaan dadka ammaano muxuu leeyahay aniguun i afgaro buu leeyahay aniguun i afgaro anuu waxisii buu leeyahay ha ii baahin inaan dadka ammaano haddaan dadka ammaanoon anigu dadka gabaygaygan ku ammaano oon u baahdo inay hanti i siiyaan oon ammaano sawka gabaygaygii dad kale aan siiyey war gabaygaygoo dhan adigaa iska lehe ha ii baahinin buu markaa inaan dadka ammaano wuxuu yidhi markaa akhaljuudi deeqda ka u saaxiibka ahow acdi naasa dadka waxaad siisaa maa anta maalikun waxaad adigu leedahay walaa tucdiyanna naasa dadkana ha siin maa ana qaailu oo haygu kalifin inaan dadka ammaano acdi naasa maa anta maalikun acdi naas maxaad u malaynaysaa acdi waa amar laakiin siiqada lagu gudanayaa waa ficlulamar ficlulamar baa lagu guday ficlulamr wey acdi naasa acti naasa ficlulmr markay noqotay macnaha ay kutusaysaana waa waxay noqonaysaa adducaa waa iska baryo weeyaan wa qaala qadariy bnu fujaa wuxuu yihi yukhaaibu nafsa ninkani qadariy bnu fujaa ninkaasi nin shiica ah buu ahaa nin wuxuu ahaa nimankii raafidada la jiray ahaa khawaarijtii buu ku jiray khawaarijtii gabayaaga koobaadee wuxuuba ahaaba dee khawaarijta u gebyi jiray buu ahaa waxaa la og yahay inay ninkan ay xataa khilaafada isku dayeen inay u dhiibaan saddex iyo toban sano ayay khaliif odhan jireen khaliifat almuslimiin khawaarijtaa u yaqaanay saddex iyo toban sano laakiin ninkaa lama arag ninkaa nin ka dagaalyahansanaa lama arag wa inaad aragteen mooyaane waxaa jira kelmad muxaadara ah oo dagaalyahankiisa umaanin ujeediyey xataa culimadu way soo qaataan kelmaddaa balaaqada ay leedahay adduunyadu kaga kala hadlayey adduunyada iyo qiimaheegu ka hadlayuu ka warramayey kolkaa ragga wuxuu ku tirtirsiiyayey inayna adduunyada marnaba ayna jeclaysanin geerina inayna ka waaban ayuu ku tirtirsiyayey kolkaa gabaygani waa gabaygii uu ragga dagaalyahankiisa kula hadlayey markaasuu yidhi fasabran fi majaali lmowti sabran famaa naylu lkhuluudi bimustaacin fa sabran adkayso fii majaali lmowti goobta geerida ku adkayso sabran ku adkayso famaa naylu khuluud waarid la gaadhaa bimustaaac awooddeenna ma ahee ku adkaysa buu leeyahay markaa isagaa isla hadlaya ma cid baa waari buu leeyahay waa maya saw ma aha war goobta raggu ay isku haystaan goobtaa raggu ay isku haystaan haddaba ku adkayso halkaa adigu fulaynimo ha muujinin fa sabran sabir oo adkayso fii majaali lmowti goobta mowdka sabran ku adkayso famaa naylu lkhuluud waarid la gaadhaa mid la awoodaye kelmadda sabran ee laba jeer soo noqotay waa amar siiqadaasi maxay noqonaysaa waa almasder annaaib can ficli اlamr waa masder wakiilka a ah maxay ficlulamr ayuu wakiil ka yahay macnuhu ku tusayaana waa xaqiiqadiiyo waxa weeye alilzaam wa takliif buu ina tusaya alilzaam watakliif buu ina tusaya alilzaam watakliif tamriinaad intaasi waa ijaabadii cashirkeenna weeyaan lima kaanad maxay u noqotay layliska koobaad bal hadda ila eega lima kaanad maxay u noqotay siyaqu lmri siiqooyinka amarku fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socda tufiidu lirshaad kuwa irshaad faa'iideynaya waliltimaas kuwa dalab faa'iideynaya iltimaas waa codsi wa tacjiiz kuwa cajzigelin faa'iideynaya wa tamani kuwa tamani faa'iideynaya wa ducaaa kuwa duca faa'iideynaya calaa tartiib tartiibkana hayo un wakun alaa xadarin linaasi wakun calaa xadarin linnaasi tasturuhu walaa yaguraka minhum haqru mubtasimun wkun calىa xadari linaasi taasturu walaa yaguraka minhum sagru mubtasimiin wa kun niyaho waxaad ahaataa calaa xadarin digtooni weyn nin ku sugan linaasi dadka xaggooga kaga sugan hooy dadka ka digtoonow waxa dadka la yidhaa ka digtoonow wa kun ahow calaa xadarin mid digtooni ku sugan linaasi dadkana kaga sugan tasturuhu waad iska asturaysaayo sirtaada waad ka qarsanaysaa sirtaada yayna helin walaa yaguraka minhum war yuuna ku sirinuuna ku khaaimin sakru mubtasimin nin dhoolla caddaynayo foolashiisa weligaa ha ku kabsoomin nin yaroo kuu qoslay hamoodin laabtiisa inaad og tahay oo qosolkaasi uu ka turjumayo laabtiisa haddaba kelimada kun ihi maxay noqonaysaa waa alirshaad sababta ay annusxu walirshaad u tahay sheeg baa lagu yidhi lianna shaacira yansaxu linsaan bima fiihi nafcuhu dad oo dhan maaha gaara wa kun calaa xadarin linaasi tasturu aduu kula hadlaya war dadka ka digtoonow oo sirtaada ka dhowro ayuu ku leeyahay markaa iska wada aaminin welibana aakhiru zamanka xilligan la joogo wuu sii waday gabayga oo wuxuu lahaa xilligan aakhiru zamanka la joogo dadka laabahoogiibaa fasahaaday oo halkii laga odhan jiray suduurulaxraar qubuurulasraar halkii laga odhan jiray qofka xorta a ah laabtiisu waa halka sirta lagu xabaalo oo waxaad u dhiibato weligaa kama soo bixi maysa halkii ay ahayd arrinkii cagsi buu noqday cagsi ayuu noqdayo waa wax markaaba la sheegayo waxyaabaha aadka loo qiimayn jiray waxaa ka a ah culimo caqliga aadamuhuna uu tilmaamayo waxaa ka saaxiibkaabaad sir ayaad sir isku ogtihiin waad isku dhacdeen dee dagaalmaha idin dhex maro saa isla noqda war insaan baa tahaye qofkana dagaalanteen ma ku xumeebaad wixiisoo dhan u wada usoo wada dhigi doontaa may waa khatarteeday leedahay ilaahay u kaala xisaabtamaya waxaa loo baahan yahay e qofka haddaad isku dhacdeen meel baad iskaga dhacdeen halkaad iskaga dhacdeen kaga ekowdee baloodh yar baad isku haysatiin so maaha marka baloodhka laga hadlayo ama aad baloodhka joogtiin ha marka waxaad doontiin sameeya laakiin sidii nin kale eg waxyaabo badan baad wada noqon kartiin guddi baad wada geli kartiin masaajid baad wada dhisan kartiin ilan isku xaafad baad tihiine waxyaabo badan baad qabsan kartiinoo dad walaala aad tihiin dhinacyo badan laakiin dhinac baad iska haysatiin dhinaca ha dhaafin markaa haddaad tidhaa dhinac kasta waanu iska wada diidnay waa arrin khatarteeda al wey wa kun ahaw calaa xadarin mid ka digtoon linaasi dadka tasturuhu oo sirtaada ka qarinaya walaa yaguraka minhum yunaku khaa'imin hagru mubtasimin mid dhoolla caddaynaya foolashiisu yaa khaliilaya khaliyaanii wamaa bi w aciida ilaya cahda shabaabi ya khaliilaya khaliyaani wamaa bi w aciida ilaya cahda shabaabi yaa khaliilaya labada war saaxiibkayow yaa khaliilaya labadayda saaxiibow khaliyaani iskaga kay taga war labadayda saaxiibow iskaga kay taga khaliyaani iga taga aniga wamaa bi waxaygana iskaga taga ow aciida ilaya ama ii soo celiya cahda shabaab waktigii dhallinyarnimada aynu ku jirnay u fiirso ow aciida ilaya cahda shabaab waa amar aciida ilaya cahda shabaab ii celiya dhallinyarnimadii labadaada saaxiib dhallinyarnimo ma kuu soo celin karaan yaa khaliilaya labadayda saaxiibow khaliyaani iga taga wamaa bi aniya waxayganba iskaga kay taga isku kaaya daaya aniga ow aciida amaa ii soo celiya ilaya aniga cahda shabaab war saaxiibayaal iska kay daaya ama dhallinyarnimadii ii keena u fiirso khaliyaani iyo aida labadaasi waa litamani iska kay daaya markaad leedahay waxaan jeclaysanaya inaad iska kaydaysiin wey waxaan tamaniyaya inaad iska kaydaysiin dhallinyarnimadii ii soo celiyadan dambe iyadu taasi khaliyaani waa tamani aciidaadaasi waa maxay marka aciida waxa weeye tajiiz bay noqonaysaa aciida tajiiz bay noqonaysaa markaa ya daara cablata biljawaa'i takallimi wacimii sabaaxan daara cablata waslami yaa daara cablata cabla daarteedaay biljiwaai ee meesha jiwa la yidhaah ku taalla takalami hadal ila hadal daaray ila hadal wacimi sabaaxan subax wanaagsan daara cablata daarta cablaay oo waslami ilaahay idinkii badbaad cantarata bnu shadaad nin la odhan jiray alcabsi ayaa gabaygan lahaa inan cablo la odhan jiray buu jeclaa kolkaa dee balaaqada luqa alcarabiya ayay kamid tahay qofka aad jeceshahay haddaad keligii jeclaato jacaylku dhabkaa maaha kolka wuxuu doonayaa inuu yidhaa war anigu iska badaaya inantaasi gurigeedaabaan anigu la hadlaaba oo heer waxaban gaadhay gurigeega aan jeclay gurigeegaan u duceeyaayo gurigeegaan la sheekaystaayo iyadaba maaha buu leeyahay markaa yaa daara cabla kolkaa daartii buu la hadlaya waa albukaa cala alatlaashi aan soo sheegaynay yaa daara cabla inanta cablo la yidhaha daarteedaay biljiwaai ee meesha jiwo la yidhaha ku taallay takalami ilaa hadal wacimii sabaaxan subax wanaagsan gurigiibuu la hadlayaaba haddaba takalami ila hadal markuu leeyahay guriga muu la hadli karaa mise waa tamani inaad ila hadasho ayaan jeclaysanayaa weeyi wacimi sabaaxan ka warran markaa wacimi sabaaxan subax wanaagsan buu yidhi waa amar laakiin waa tamani uun waa ama duco waslami ilaahay idinkii badbaad iska duco weeyaan labadan dambana cimi sabaaxan waa duco islami waana duco hadaba saddexdaa bayd bal hadda amarada ku jira aan eegno sida uu kitaabkeenini usoo dhigay meelaha qaran kaga duwannahay way jirtaaye kun kitaabkeennu wuxuu usoo dhigaa nusxu walirshaad inay tahay waa kow khaliyaani kitaabkeennu wuxuu usoo dhigay maxay iska kay daayadaasi iltimaas inay tahay aciida ilaya cahda shabaab kitaabkeennu wuxuu usoo dhigay atacjiis inay tahay takalami kitaabkeennu wuxuu usoo dhigay eh, atamani inay tahay cimi sabaaxan iyo islami labadaasina waa adducaa okay waa sax lima kaanad maxay u layliska labaad siyaqu lmri siiqooyinka amarku fi lamhilati alaatiya tufiid kuwa faa'iideynaya adducaa iyo watacjiiz iyo wataswiya calaa tartiib eeg waa duco marka koobaad waa tacjiiz marka xiga waa taswiye marka xigana calaa tartiib islam yaziidu famaa fi diini min awadin idaa salimta wamaa fi lmulki min khalalin wuxuu yidhi islam yaziidu famaa fi diini min awadin idaa salimta wamaa fi lmulki min khalalin culima laba yaziid ayaa jira dowladdii umawiyiinta maxaa ku jiri jiray xukuumadii umawiyiinta dawladdii umawiyiinta waxaa ku jiri jiray laba yaziid baa ku jiri jiray labada yaziid midna kolley marwaaniyiintii buu ahaa midna wuxuu ahaa sufyaaniyiintii buu ahaa socaynkaa ma kala ahaa laba yaziid oo kala duwan weeye yaziid binu mucaawiye iyo iyo yaziid kaloo marwaaniyiinta ah ilan xukun baa umawiyiinta haystaye wa waxaa xukumi jiray sufyaaniyiin iyo iyo marwaaniyiin labadaa xaafadood baa kala xukumi jiray oo markii horena sufyaaniyiinta xukumi jiray mucaawiyat bn abi sufyaan iyo dee intii u abtirsanaysa wakti dheerba iyaguma ahayn markii dambena marwaaniyiintii bay tahay taladu dib ugu wareegtay iyagaa xukumi jiray labadaa yaziid yaziid nin aada u wanaagsan buu ahaa midi aad nin u fiican buu ahaa midina mid liita liita liita liita liita ayuu ahaa aad buu qurun buu ahaa kama warramiba kari mayse kitaabka qur-aanku ka faashan jiray yaziidkaasi kani kii xumaa ma aha kitaabka qur-aanku ka faashan jirayo wuxuu ahaa dee boqor jaaira buu ahaa jaaira ummadda dee cumar bin cabdilcasiis baa kaaga filan khamis alkhulafaa araashidiin isagoon laba sano haynin ama laba sano un markay udhamaysteen u dhammaystirtirantay sow lama sumaynin ila raashinkaasun loogu daraye cumar bin cabdilcasiis waxaa jira kitaabka qur-aanku ka faashan jiray kolkaa yaziidkaa ah xune kale saa intuu yidhaha qur-aanka uga keena yidhah saayigaa ah, ayuu odhan jiray sabarkaa iyo eega buu odhan jiray waxaygaga soo baxa ka jannada u noqonaya iyo kaa boqorka ka hadlaya iyo ka wabuu waxbuu ka eeganayaa moogta maalin buu saa yidhi oo markaas usoo baxday wakhaaba kullu jabbaarin caniid wakhaaba kullu jabbaarin caniid alla ayaan daranaa baa lagu yidhi waxaa hoogay jabbaar kasta nin kaste oo isla weyn oo haddana caniid oo madax adag markaasuu qur-aankiiba jarjaray kaa maxaad ka filanaysaa markaa ma nin la sheegi karaa ilaahay kitaabkiisii ka jarjaraya ya markaasuu ugu daray welibana intuu jarjaray buu yidhi faqul idaa maa jiئta rabbaka ywma xashrin yaa rabbi mazaqani اlwaliidu gabay la odhan jiray iyo faqul ida eh, waa gabay wuu igu soo dhici lahay lakiin faqul idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashrin gabay noocaas oo kale ah ka sameeyey nin liitu ahaa kolkaa yaziidkan ha isku khaldina maaha yaziidka xun labadaa yaziid labaduba inay waxaan filayaa umawiyiinta ahaayeen islam badbaad yaziidu yaziidow famaa fi diini diinta kuma sugno min awadin wax qaloocihi diintu ciwaj iyo qalooc ma idaa salimta marka adigu aada badbaado diintii ayaa toosaysaa wamaa fi lmulki mulkiga iyo boqortooyadana kuma sugna min khalalin wax khalalihina boqortooyada kuma sugna haddaba islaam kelmadda islam ihi maxay faa'iideyneysaa adducaa ayay faa'iideyneysaa islam badbaad yaziidu yaziidow famaa fi diini diinta kuma sugna min awadin wax qallooxihi idaa salimta markaad adigu badbaado wamaa fi lmulki boqortooyadana kuma sugna min khalalin khalal arinii ladii caashartahu fawajantahu mutaqaadiyan laka can aqali cihaarin arinii itus alladii ka caashartahu aada la noolaatay oo fawajatahu aada heshay mutaqaadiyan laka kii oo ka indhalaabaya can aqali cihaarin khaladkaaga ugu yar bal hadda dadka sidaa u eego oo waxaad i nin intaad meel ku wada noolaydeen khaladka ugu yarood gashay ka indhalaaba bal itus arinii baan doonaynaa waa amar muxuu faa'iidaynayaa arini waa tacjiiso dadku khaladkaaga kama indhalaabaane waxbay ku dardaraan isbiruu ow laa tasbiruu war adkaysta ama ha adkaysanina isbiruu baa amarkiiya macnaha looga jeedaana waa maxay isbiruu markaa waxa weeye ataswiya way kuu siman tahay weeyaan kolkaa waxani ataswiya bayin waxaad caddaysaa siyaq alamri siiqooyinka amarka wamaa yuraadu biha iyo waxa looga jeedo fii maa yaati nasaxa axad lkhulafaa khulafada mid ka ayaa u naseexeeyey caamilan lahu shaqaalihiisii faqaala wuxuu yidhi tamasak bixabli lqur'aan xadhigaa qur'aanka xajiso wastansixhu isaga naseexo ka dalab wa axila xalaalah xalaashiisana xalaal ka dhigo waxarim xaraama wixii qur-aanku uu iska xarim tamasek waran markaa macnuhu kutusaya ma kuu muuqata waa caamil baa lala hadlaya annasxu walirshaad wastansixu waaxila xalaalah waxarim xaraama annasxu walirshaad waynu odhan karnaa waa sax waana macnaha aadka u wacan waayo ka qaadanaysa laba macno horta halkan tartan ku jira laba macno alilzaam watakliif waa la odhan karaa alilzaam watakliif annusxu walirshaadna waa la odhan karaa waxaa kale rajaxaya cunwaanka yareen maxaa qoran cunwaanka nambarka koobaad maxaa qoran nasaxa axad lculamaa axad lkhulafaa waa nasaxa wa qaala xakiim libni nin xikmad badan baa inankiisii ku yidhi yaa bunaya wiilkaygow istacid billaah ilaahay ka magan min shiraari naasi dadka sharka badan wa kun waxaad ahaataa min khiyaarihim kuwooga khayr kalana calaa xadarin mid ka foojigan warka sharka badan ee aadamaha ana ilaahay ka magan gal ka khayrka aad ku tuhmaysana ka digtoonow ila waa ina aadame ya bunaya istacid billaahi min shiraari nnaas wa kun min khiyaarihim calaa xadar haddaba waxaad u fiirsataa istacid iyo kun labadaa amar ka warran markaa istacid iyo kun labadaa amar macnaha ay faa'idaynayaan waa maxay waa annusxu walirshaad yaa bunaya inankaygow zaaxim alculamaaa culimada ku cidhiidhiyo birukbatayka labadaada jirib war culimadaada laba culimada labadaada jirib ku cidhiidhiyo inta badan cidhiidhi marka loo fadhiisanayo welibana gaar ahaan fadhiga aadaabtu ay ku jirteen la fadhiisto waa fadhiga jilbuhu jilbaha loo fadhiisto samaydaan arag fadhiga jilbaha loo fadhiisto waa fadhigii malakuljibriil uu nebiga hortiisa u fadhiistay ma garanaysiin ma xadiidkii muslimka ku qornaa ee xadiidkii islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka uu malkuljibriil qaabkii uu u fadhiistay waa sidaa weeyaan kolka sidaa iminka cabdulla uu fadhiyo oo kale kaasaa la yidhaahdaa waa juluusulmutaadibiin baa la yidhahda kolka waxaa jira jilbaha waxaa loo muujinayaa dee qaabkii jilbihiibaa loo fadhiisto lugihiibaa saa loogu fadhiistay sidaa dherarka wuxuu ihi markaa yaa bunaya inanka igow zaaxim alculamaaa culimada ku cidhiidhiyo birukbatayka labadaada jilib wa ansid ilayhim ku dhegayso biudunayka labadaada dhagood fa ina alqalba qalbigu yaxyaa wuu ku noolaadaa binuuri lcilmi cilmiga nuuraya ayuu ku noolaadaa ama nuurka cilmigu ku noolaadaa kamaa taxya alardu dhulku siday ugu noolaanayso almaytatu dhimatay bimadari samaa roobka cirka siduu dhulku ugu noolaado ayuu qalbiguna cilmiga ugu noolaadaaye sidaa same ka warama hadaba zaaxim iyo ansid amarkaasi muxuu noqday anusxu walirshaad wa qaala abu ayib wuxuu yihi yukhaaib isagoo la hadlaya sayfadowle isagoo la hadlaya ajiznii idaa unshidta shicran fainanii ajiznii idaa unshidta shicran fainamaa bishicri ataaka almaadixuuna muraddadan ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر السدى waa ninkii gabayaaga ahay wuxuu yidhi wuxuu doonayaa wuxuu la hadlayaa sayfudawle moogtahay wuxu hi waryaa sayfudawle buu yidhi nin kastoo gabayaa ihi markuu gabay kuu keeno uu ku ammaano abaalka gabayga anigunbaa iskale aniga isii buu yidhi wixii la bixinayaba gabayaaba hadduu ammaan sameeyo hadda anigaba maaha bu ihi gabayaagaasi gabayaa kastaoo ku ammaana war aniga abaalka iskale aniga isi buu yidhi waxaa lagugu ammaanay abaalkiisa waayo waa maxay war gabaygaygii unbay dadka ku ammaanayaa kuugu soo celcelinayaane ka rasmiga ee ammaanta iskalihi waa aniga buu aniga weeyaan buu yidhi ka dhigan tahay marka anaa macallin u abuu leeyahay isla gabaygiisii sidiisii u qaateen maahae aniga arrinkan macallin ugu abuu ah yidhi dadka waktigan jooge e meel kastay tagaan dee waa macallinkoogii baan ahay wuu sii wadayo wuxuu yidhi cod kaste oo lagugu ammaanayo ha dhegaysan aniga codkaygu dhegayso buu yidhi waayo anigu waxaan ahay buu yidhi shimbirka rasmiga ee cida ku dhufanaya gabayga rasmiga a ah tirinaya dadka kalena waa gidaarka jabaq celinta maad aragtay markaad hadasho si gidaarku codka kuguma soo celiyo dadka kalena waa jabaq celintiiyo codkaygay adiga dib kugu soo celiyaan buu yidhi markaa nin kastoo ku ammaanaa codkaygu dib kuugu soo celinayaa buu yidhi ajizni war aniga ii weynee buu yidhi waxbixinta idaa unshidta shicran marka gabay laguu tiriyo fa inamaa bishicri gabaygaygiibay ataaka kuu keeneen almaadixuuna kuwii ku ammaanayey muradadan kii lagu celcelinayo wadac iskaga tag kulla sawtin cod kaste hayra sawti oon codkayga ahayn fa inanii anigu ana daa'iru shimbirkii baan ahay almaxkiyu laga warramayey walaakharu ka kalena asada waa jabaq celintii gidaarku kugu soo celinayay weeye ajiznida iyo dacdaa weeyaan insha allah bartaa hainoogu jooga maanta wallahu aclam